alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllahu wslm wbaaraka calى nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi waslm wbacd waxaynu isku dayi doonaa in sha allahu waktigaa kooban ee saacadda ah aynu haysanno inaynu ku soo ururino afartankaa talo ee ku saabsan hagaajinta qoyska sidaa sheekh maxamedba uu sheegay waxaan filayaa inteennan qof waloo ka midiiba markuu iminka halkan ka kaco meeshuu tegayaa waa guri iyo xaafad cid walibo dee ummadda ka midiina waa sidaas oo kale marka islaaxulbuyuut ama hagaajinta guryaha waa mowduuc khuseynaya waxalla wixii guriga ku saabsan haddii ay tahay guriga aadaabta lagu noolaanayo iyo sida ilaahay loogu caabudayo iyo dhismaha qoyska iyo xaaska caruurta iyo ragg iyo dumarka arrimahaasuu mowduucu ka warramaya maantana aada iyo aad baynu ugu baahannahay inaynu wax ka ogaano mowduuca isagaa waxaynu ogsoonnahay dee guryaheennu ishay leeyihiin <coughs> isha ay leeyihiin iyo xaaladooda guryaheenna iyo xaafadaheenna waxaa ka turjubaya caruurta bannaanka yaacaysa ama adigoon wax alla waxaad u geysatayba jirinba dhagax kugu bilaabaya ee ku shiidaya ama waraf kuu qaadanaya ama habeenkii hablaha dhexda ku qabsanaya iyo dadka waxbarashada ka yimi waxaa ugu horeyn aynu xusi lahay nin yaro hordhaca qodobka u horeeyaa waxa weeye albeytu nicma gurigu waa nicmo macnaha deegaanka aynu guryaha deganna iyo inuu ilaahay addoommaha siiyey guri ay ku noolaadaan waxay ka mid tahay nicmooyinka ilaahay ilaahayna qur-aanka wuu inoogu mano sheegta wuxu uhi wallaahu jacala lakum min buyuutikum sakana ilaahay guryihiina wuxuu ka dhigay meelaa ku xasishaa oo markuu qofku soo daalo ee uu soo rafaado ee uu soo shaqeeyo markuu gurigiisa yimaado ee uu maydho ee uu wax cuno ee uu seexdo ayuu diihaalkiiyo diiftii reebayaa markaasuu istareexayaa nasanayaa ibnu kahiir wuxuu leeyahy markuu aayadda sharxayo waa nicmo ilaahay ugu madno sheeganaya addoomaha waayo gurigu waxaa la ogyahay waa meeshuu wax ku cunayay qofku ee uu seexanayay ee xaaskiisa ay ku kulmeeyeen iyo caruurtiisa si kale haddii loo dhigo dumarka oo kale dumarka oo kale qur-aanku wuxuu tilmaamayba baradu ama beytkooda iyo gurigoodu shaqadooda dhab tahay halka ay taynayto shaqadooda dhab tahay ay ka howlgelayaan waa guriga ilaahay baa wuxu uhi waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulaa guryihiinna ku sugnaada oo ha isqaawinina sidii ay isu qaawinayeen jaahiliyadii islaamka ka horeysa marka aada eegto nicmada guryaha waxaa garanaya dadka aan guriba lahayn ee maala qaxoontiga ah dadka ama qaxa ama dibjiradaa ah, ama meeluu degaba aan haysan qofkaasaa garan karaya qofkii qaxay wuu garanaya markay dadku kolanyaystaan ay isxambaartaan ay socdaan socdaan socdaanay meel salka dhigaan intay iska soo hor jeestaan bay idhaahdaan horta maxaynu gallaa waar isu degmaye halkaynu harsanaa bacadka roobka dabaysha cawrada asturaaddeeda halkaynu ka gallaa marka qaarkood dhir bay soo urursadaanoo madaxa isu geliyaan qaarkood karbaashyo iyo qobtollay samaystaa qaarkood jawaanay isku xidhxidhaan magacyada inaga raacay dee waa garanaysaa buul iyo beebe beebeegu qaxoontiga kama horreyni buul baynu hore u naqaano berigii hore iyo aqal beebeega duruuftii qaxoontigaa keenta marka dadka had iyo jeer cirkana huwada dhulkana goglada duruuf iyo bayd guryo-aan daraaddeed dadkaasaa aada u garanaya nicmada guryaha si kale haddii loo dhigo ilaahay ummadaha markuu cadaabayo waa markuu guryaha ka dumiyo nimankii reer banu israa'iila kibray ee madiina deganaa agteeda markuu ilaahay ka warramaya inuu halaagay waxa uhi huwa aladii akhraja aladiina kafaruu min diyaarihim liawali lxashr ilaahay waa ilaahay gaalada guryahoodii ka soo hurgufay ee bannaanka u saaray markuu ciqaabayo yuhuuddii wuxuu ku saliday nebi maxamed iyo asxaabta baradoodii iyo guryahoodii baa loogu dhacay markaasaa bannaanka la dhigay mar kalea wuxu uhi yukhribuuna buyuutahum biaydiihim waaydi lmu'miniina factabiruu yaa uli labsaar si ilaahay u ciqaabuu halaagay yuhuudda ah cuqubada ku dhacduu ilaahay ka warramaya marka ilaahay wuxuu uhi guryaha guryahoodii bay ku kharaabinayeen gacantooda iyo gacantiinna oo go-aan buu nebigu ku soo saaray markii laga fadhihi kari waayey yuhuuddii halkaa isku dir iyo cadowgay soo raacaan qaybinta ummadda ikhtiyaalaadka waxaa markay ka bixi waayeen ayuu nebigu yihi saacaddaa laga bilaabo guura qof walooba inta awrku kuu qaado ka qaado aqalkaaga kolkaa aqalkiibaa waxay bilaabeen intii ay ka qaadi karayeen kolkay ka qaadeen aqalladoodii hoostay ka dubiyeen way sii jejabiyeen waa yaa waxba laynooga ahayn waa kaa ilaahay le gacmahooday ku jajabinayaan waa halaag intaa markaynu ka nimaadno nicmadaas iyada ah qof karta iyo qof aan garanba waxaynu u gudbi lahayn oo kale addaaficu cinda almu'min lilihtimaami biislaaxi beyt waxaa had iyo jeer ku riixaya ama inagu kalifaya inaynu ka waranno hagaajinta guryaha waa sababahan maxaa keenaya in laga hadlo guryaha in la hagaajiyo dadaal gaara iyo eegmo gaaran lagu sameeyo ta ugu horeysaa waxa weeye wiqaayat nafs walahli min naari jahannam inaynu dadkeenna iyo ehelkeenna ehelkeenna iyo ubadkeenna iyo aqaaribteena iyo axbaabteenna dadka aynu jecelay inaynu ka badbaadinno naar aada u holcaysa oo guriga aynu hagaajinno halkay degayn yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara naftiina iyo ehelkiina naarka nabadgeliya meelaha ay naarta ka kasbadaan buu kowka iyo gurigu hadduu ka xumaado marka in loo hagaajiyo wey midda labaad ayna u kalifaysaa waxa weey waa cidamu lmas-uuliyati lmulqaati calaa raaqib ilbeyti amaama allahi yowma xisaaba yowma alxisaab qofka had iyo jeer mas-uulka guriga ah mas-uuliyaddaas waa la weydiinayaa maamulaha reerka iyo qoyska iyo deegaanka ama aqalkaa usradda isugu timi qofka ka mas-uulka ah ilaahay hortiisa waa la weydiinayaa maalinta qiyaamaha de wax kastoo su aalay ay kaaga imanayso ood ilaahay su hortaagayso waa inaad jawaabtiisa sii diyaarsataa ah, si aanay qalooc kaaga dhicin nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha tacaala saa'ilun kula raacin cama starcaah axafida dalika am dayaca qof kastaaba adduunyadan wixii uu raacay ilaahay baa weydiin doona aakhiro xataa yas'ala arajula can ahli beyt ilaa ninka la weydiiyo xaafadiisa ciddii deganay oday baan ahaa meelahanaan dabakaayo ku qayilayay waan iska haasaawayo waan iska sheekaynayo meelahanaan laafiyoonayay ubadkii iyo eridii ooridii meelay mareen kama warhayo waan galaa waan soo baxaa waxaasi odayow kaa socon maayo nebigu wuxuu leeya calayhi salaatu wasalaam xataa yus'al arajul can ahli beyt maxkamadda ilaahay baa taaganta waxaa lagu leeyahy xaafadaadii xaalkeedii ka war xaguu ku dambeeyey shar iyo khayr dad hallaaba iyo dad hanuuna iyomay ahaayeen waaya waxaa saddexaad oo keenaya mawduucan inaynu isku ah, baraarujinno waa almakaan lixifdi nafsi min ashuruuri cinda alfitan markay balaayooyinka iyo fitnadu dhacaan waa halka nafta lagu badbaaday sharcigeennu ina faray inaynu ku ururno marka fagaaruu fasahaado ee suuqi xumaado meel waloo la isugu imanayaybaa fitno iyo dagaalo iyo xan iyo been iyo balaayo ay noqoto gurigaa laga galaa nebigu wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam duuba liman malaka lisaanah wawasicahu beytuh wabaka calaa khatii'ati ilaahay jannaha siiya ama jannuu leeyahay qofka carabkiisa iska haysta gurigiisa iska dega iska fadhiya gefkiisana ka ooya aan dadka turu daba geline laakiin isaga gafkiisu u muuqdo oo ka xumaada gurigiisuna uu qaado carabkiisana iska haysta kaasi jannuu leeya buu nebigu uri calayhi salaatu wasalaam marka hadii ay wakhtiyada ay dhacdo markaad guriga ka baxdo in wax ku soo fuulayaan oo aad garanaysa in daxal ku fuulay kaad la kulanta iyo kaad u tagta iyo taad agbarta mid walba balaayaa ka soo kabacaysa iyo sun iyo dembi dabeetana waxaad odhanaysa warnimeye waxaan oo dhan waa lagu qabsane kii adag martaba waad eedaysaaye aqalkaaga iska fadhi marka waa meesha lagu nabad galo nebigu waxau yihi salaamatu rajuli min alfitani an yalzama beyta qofku siduu fitnada kaga fasahaadi kara markay dadku qaloocdaan ay diinta ka baydhaan waa inuu xaafadiisa iska joogo weligoodba ha ku dacaydeen ha yidhahdaan wuu dhaga xidhan waxa afraad oo keenlifaya inaynu maaragtay mawduucan soo bandhigno oo aynu isku baraarujinno dadku wakhtigooda inta badan halka ay ku qaataan dee waa guriga soo maa wakhtiga inta u badan kii madariso tegey kii waxbarasho tegey iyo kii shaqo tegey iyo kii shir tegey iyo kii iska soo wareegay mid waliba u fiirso saacadaha inta badan dee gurigunbuu ku qaadanaya maalintii qayb ka mida iyo habeenkii oo dhan marka afar iyo labaatankii saacadood inta badan meesha aad ku qaadanaysa waa inay miyir qabtaa waa inay ku hagaagsantaho inay kaa waalayn labayo toban saacadood afar iyo toban saacadood shaqada ku jiri kari mayse sheekana ku jiri kari mayse waxbarashana ku jiri kari mayse laakiin ubadkaaga iyo oridaadii ehelkaaga dee waad ag fadhii karaysa oo sariirtaada waad jiifi karaysaa iyo aqalkaaga dhexdiisa siiba dadka waaweyn soo maha odayaal dee dadka yaryar waxay iska jecel inay cadalaadkooda iyo muruqyadooda istifraaqiyaan ama ay banaanka u baxaan ay socsocdaan laakiin qofku hadduu marxalad gaadho wuxuu jecel yahay fadhiga <clears throat> taasina waa arrin jirta weeye oo dhaba midda shanaade kalifaysa inaynu ka hadallo guryaha hagaajintooda waana ta u muhiimsane waa arrinta shanaad waxa weeyaan in aada loogu dadaalo hagaajinta guryaha waxay asal u tahay mujtamacu inuu hagaago bulshada muslimiintu ay ka kooban yihiin inay hagaagaan waxa asal u ah inuu gurigoodu hagaagsan yahay islaaxu lbuyuut asaasu linqaad ummadda badbaadinteeda waxaa asal u ah guryahoo hagaaga in guryuhu hagaagaan oo aanay kaa hallaabin guryuhu dadku waa qof qof iyo qoys iyo qaran qof hagaagsan baa ka soo baxaya qoys hagaagsan qoys hagaagsanina waxaa ka dhismaya qaran hagaagsan qaranku haynoo hagaagayo bulshada islaamka dowladda islaamka iyadoo inaan qoyska qiime u yeelin socon mayso qof wanaagsanna ma helaysid qaran hagaagsanna ma helaysid labadaba waxaa asal u ah aqal wanaagsan iyo usrad wanaagsan wax la dafiri karaya maaha way kala duwan yihiin marka maamul la ysugu yimaado ama meel wax lagu baranayo la ysugu yimaado ama masjidkaa aynu caawa fadhinna la ysugu yimaado way kala duwan yihiin qofka qoys wanaagsan ka soo baxay iyo qofka qoys xun ka soo baxay soo maaha iskuma mid ah markiiba halkaasaa laga garanayaa ilmaha qorqoran ee dhisan ee aadaab leh aamuskiisa fikirkiisa habka u fadhiya ixtiraamka dadka waaweyn iyo dadka yarar u ixtiraamaya cibaadadiisa markiiba halkaasay ka muuqanaysa ka kalena rag iyo dumarba wid yar iyo mid weynba cidda qoys xun ka soo baxday afkiisa iyo adinkiisaba waa laga naxaya iyo dhacdhaciisa iyo dhataqlanimadiisa cid waliba way ka naxaysa warkani xagu ka yimid baa la odhanaya waa bilaa dadka waxay dhahaan waa bilaa rabaayad mid bilaa rabaayadabaa ah ina soo jiray baa la macnaha inuu rabaysan iyo inaanu rabaysnayn fagaaraha markuu yimaado ayaa la arkayaa foolxumadiis idan markaa mujtamac qurux badan oo kii qaa'idahe xukumaya uu maamuli karo kii wadaadee wax u dhigaya uu si wanaagsan wax ugu dhigi karo kii wax ka iibinaya aan khiyaamaynayn guri wanaagsan bay ka soo baxaya haddaba shantaa arrimood oo addawaaficda ama sababaha keenaya in laga hadlo guryaha qiimana la siiyo ka badan intaynu siino waxa weeyaan waxyaabaha kalifay in laga hadlo intaa markaynu muqadamo iyo hordhac uga nimaadno cinwaankaynu u gelaynaayoo ah talooyinkan diin iyo dunyaba ku saabsan ee guryaheena aynu ku hagaajinayno talooyinkaasi nasaa'ixa ah waxa asal u ah kuna ururayaan diin bay ku uruurayaan waa sacaadada iyo liibaanta iyo farxadda waxaa laga helaa diinta ayaa laga helaa marka hadduu qoyskii noloshiisii ay tahay nolol diimaysan wuu qurux badan yahay raaxana wuu ku nool noolyayo deganaansho qoyskii iyo ummaduba marka talooyinkeennan waxay u badan yihiin waa arrimihii uu ku noolaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam asxaabtiisii ummaddii wanaagsanayd iyo ehelkoodii ee loo aayay ee ammaan kaga tegay adduunyada ilaahay agtiisiiyo ummadda agteedaba dadkii ku ammaanaa adaabtay ammaantaa ku gaadheen weeye tani talooyinkaasi waa talooyin diiniya marka sidaa daraaddeed baa waxay ku soo noqnoqon doona cilmi fara badan oo aanad kuba baraarugsanayn oo guryaha ku xeehan cilmi fara badan oo nebigu sheegay oo qur-aanku sheegay oo guryaha iyo xaafadaha un ku beegan ayaad dhagaysan doonta waa aayada iyo axaadiid wada sugano saxiixa kaga hooseeya xasan yahay kuwa kalena kasii xoog badan yihi marka axaadiidta la eego bal markaa inteenna taqaanaana waxay u noqon doontaa inuu sii adkaysto kii aan aqoonna dee iminka ha ogaado arrintuna keliya maaha aqoone waxaa loo baahan yahay dhegaysi maca dhaqana inaad dhegaysatoonaad ku dhaqmin waxay noqonaysaa un xujo xujaad kororsato cilmiga xujadiisa waxaa lagaga xilbaxaa inaad ku dhaqanto inaad ku dhaqanto marka hooyooyinka hablaha odayaasha dhalinyarada rag iyo dumarba diintu sidaa ay usoo dhigtay u qurxisay guryaha waxa weeyaan qof waliba uu ku fikirayaa guri wanaagsane sidan uu ku hagaagayaa gurigoo la tijaabiyey ummadaha aan dhaqankan lahayna dad kadeeday kadeedan weeye oo gurigana ku kadeedan suuqana ku kadeedan talada koobaad marka waxaan isku dhex wadnaa qoyskii oo ka kooban aabbo iyo hooyo iyo ehelkii la joogay iyo aqalka la gelaya laftiisa adaabta lagu intaa lagu dhaqayo weeye ma aha aqalkaoo qura mana aha oo qura usrada waa isxambaarkooda iyo isasaarkooda adaabta lagu wada noolaanaya islaamiga ah aynu ka hadlaynaa waa taa baahi weyne waynu u qabnaa runtii ta ugu horeysa waxa weeyaan xusnu ikhtiyaari zawja marka oorida la abaabulayo ee la guursanayo in oori wanaagsan uu ninku raadsado mar buu hiilibaad uga baahan yahay ayay odayaashii hore odhan jireen ilmuhu marbuu aabbihii hiilimaad uga baahan yahay bay odhan jireen soomaalidu markaasi waa goorma waa markuu hooyadii guursanayo marka iyagu waxay odhan jireen dee hooyo qurux badan waa inuu guursadaa bay odhan jireen xaggaas bay ka eegi jireen ama reerkooda xoololeey oo bari bari ku dhufa ah oo bari dab ku dhufa aan ahayn ila busaaradaha iska jiray berigaa hore busaarad baa iska jirta wixii yaradkan iyo labaxsigan iyo xayraanka dadka ku kalif hablaha wax laga cuni jiray marka waxay kuleeyihiin ilmaha markaa uu aabbihii uga baahan yahay hiilimaadka waa markuu hooyadii doonayo dooranayo markaa sida lagu dooranayo dhaqanku saasuu ahaa laakiin dhaqanka islaamiga waxa weeye in diin lagu doorto nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam nabiga <clears throat> intaynaa soo qaadan axaadiiiis ilaahay baa wuxu uhi waankixu layaama minkum wاlصaalixiina min cibaadikum waimaa'ikum in yakunuu fuqara'a yugnihim اllahu min fadli waxaa ilaahay ula hadlay madaxdii iyo maalqabeenkii iyo dadkii macrifada lahaa iyo aqoonta wuxuu idhi dadkiinna aan xaasaska lahayn ee wiilal iyo gabdhaa garoob iyo inan doob iyo mid kale ha loo guuriyo buu lahay ha loo guuriyo oo xaaslayda ha la badiyo oo ha yaraadaan dadka ad iyo jeeraan xaaska lahayn ballanna ilaahay uu qaado wuxuu idhi haddii ay fuqaro yihiin anaaba xoolayn ilaahay ballan buu qaado dee ballanta ilaahayna ma saloogayn waa kuwa soomaalidu idhaahda faqriga waa laga guursadaa aayadaasay daliishanayaan macnaha dee arsaaqadiibuu wataa qofkii kugu soo biiray marka labadii kaadha ilaahay u qoray isla kaashanaya labadoodii way ku dhargayaan sida maadiyaadka iyo dadka maaragtay aan diinta lahayn u fikiraan maaha xadiid labaad nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam gabadha afar baa loo guursadaa waa maqasheen xadiidka in badan te diintale ku liibaan buu nebigu ducadu taasay la socotaa ducada nebigu waxay la socotaa ta diinta leh haddaad wax qof aan diin lahayn arrimo kale ugu xulato isku dhac baa soo dhaqsanaya haddaad xoolo ugu xilato marka dambe waxay ku leedahay dee xoolahaygunbaad soo raadsatay orad magaalayso adduun inoo raadi way isaab xisaab xilmalunbaa kugu bilaabi doonta kol haddaanu qofkani diinkaa xifise lahayn haddii qurux keliya aada u guursatana dee dhagtayda wixii aan ku heli lahaan inuu kaama hayuunbay leedahay ayna xisaabin sidaasuna wad haddaad qolo keliya u guursatona intay laabta aada u garaacdo ayuunbay odhanaysaa niyo anigu laandheeraan ha laangaab baad ahay laangaab curuufa baad tahay marka anaa kaa laandheeraysan dee maxaad iga laandheeraysanaanaysaa ina kala dhaqaaji baa imanaysa marka intan oo dhan waxay isku fuuqsanaysa diinta qofka diinta leh sabir buu ku yeelanaya haddaad bukooto sabir buu ku yeelanaya haddaad faqiir noqoto sabir buu ku yeelanayaa haddii cadow ku helo waxa weeye qof hor walba dareensan inuu ilaahay ugu dhowaanayo la joogaaga nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa u uhi adduunyadu waa raaxo raaxadeedana waxa u fiican oori wanaagsan mar kale nebiga waxaa asxaabtu ay ku yidhaahdeen aragnay in adduunyadii qayba la caayay oo dahabkii iyo lacagtii qur-aankaa tilmaamay aakhira in qofka lagu naaro oo dee kaydka uu qofku dhintay laguba dhigtay laguba cadaababa markuu waajib ka bixin waayo waxaanu adduunyo dhaqanaabay asxaabtu nebiga weydiiyeenoo dhanka kaleu dhiga wuxu uhi liyatakid axadukum qalban shaakiran wa lisaana daakiran wa zawjatan mu'minatan tuciinuhu calaa amri alaakhira qofku halkuu uga jawaabi lahaa adduunyo noocaa iyo noocaaha ka dhaqdo qofku siday jawaabtii ka sugayaan ahayd wuxuu nebigu yihi qofku qalbi shaakira ha dhaqdo ha samaysta qalbi ilaahay ku mahaddaqa iyo carab ilaahay xusaya iyo oori wanaagsan oo mu'minada oo arrimaha aakhiro ka saacida anigu intaa dhaqda waan idin leeya buu nabigu dhaha calayhi salaatu wasalaam marka oori wanaagsan iyo shaksiyad wanaagsan la kaalay intaasaad ku helay adduun fiican rasuulku sala allahu calayhi wasalam axaadiid badanoo kuwaasi ay ka mid yihiin ayuu kaga hadlay oorida fiican marka u horeysaba ninku kolkuu guursanayo naftiisa ugu heelinayo mujtamaciisa ugu hiilinayo ubadkiisana ugu hiilinayo sidoo kale waxa uu lahaa calaykum biاlarkaari fainahuna antaqu raxima waacdabu afwaaha waardaa biاlyasiir hablaha guursada buu lahaa iyagaa dhalmada ku fiican wax yarina ay qancinayaan dee qofka lacag hore soo barta ee ummada la soo dhaqmee kiishada soo isticmaalay iyo qof iminka ay u bilowtaho aabbihii ka soo hoos baxay isku qaanacaad maha buu leeya inantaa qaancaad badan iska guursada macnaha dumarkiibuu sii kala xulayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka fi lmuqaabil laabudda min atabasuri fii xaali lkhaaib gabadhii haddii saa loo doortay ninka miyaa la iska qaadanaya un ninku noocuu doonaya ha ahaadee isaguma qadaasad buu leeyahayo warkiisu waa dhag uun miyaa maya isagana waa la dooranayaa waa qof bani aadamo iyadoo kala marka iyadana caruurteedu waxay hiilibaad uga baahan yihiin markay nin guursanayso marka intay silci lahayd ay darxumoon lahayd ay eedaadi lahayd darka dambena afka goosan lahayd waa inay oday wanaagsan xulataa oo aanay qaadin uun guur iyo jacaylkii iyo hamadda ay dumar u qabaan rag waa inaanay taasi laab qaadine waa inaa caga dhigataay u fiirsataa oo ciddii kalena cashara ay ku qaadata marka arrimaha loo eegaya ninka marka la xulanayana nabigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam sida marar badan maqasheen waa diintii akhlaaqda idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqah fazawijuuhu ilaa tafcaluu takun fi lardi fitnatun wa fasaad markuu idinka soo doono inanta iyo akhlaaqle u guuriya si aan balaaya u dhicin marka iyadana waa diin iyo akhlaaq isagana waa diin iyo akhlaaq gobonnimadu labadaasay ku jirtaa qof akhlaaq wanaagsan oo diinna helay labadaba waa gurigaa quruxda badane eh. structurekiisana ama dhismihiisuna wanaagsan yahay subqigiisa iyo rinjiga lagu cidaaday ee lagu hagaajiyeyna uu qurux badan yahay ee dhalaalkaale weeye hadduu qofku akhlaaq xun yahay diintu waa sibqat allah diintu way qurqurxinaysaa laakiin akhlaaqdiisii dhabta ahayd meesha kama saarayso haddii uu akhlaaq wanaagsan laakiin aanu diin lahaynna dhacdhac laga waayin maayo ama waxaaba laga adatay qof kaala inuu noqdo nasiixadaasi aad bay muhiim u tahay dadkuna maanta waynu ognao wax kalaa la ysku doortaa waxyaabo kale ayaa la ysku doortaa mana sii raagaan runtii arrintan waxaa islaamku u dhiirigelinayaa waa shay jeclaysiinaya ummadda diinta dad badan baa marka ay ogaadaan qofka waxa loogu xilanayaa inuu yahay diintiisa hadday ragga yihiin iyo hadday dumarka qofku diintiisu hagaajisanayaa diintiisuu hagaajisanayaa wuxuu leeyahay kol haddaanad gabadh kale helaynin oo mujtamac aanad qof wanaagsan ka helaynin adigu wanaagsanow buu qofku odhanaya marka dhaqankiisu wanaajinaya sidee loo guursan karo oo aan loo odhanin waa dawdare hayska tago inantiina waa xijaabanaysaa way cibaadaysanaysaa akhlaaqdeediibay ilaalinaysaa way xushoonaysaa waayo waxay ogtahay inay guur beelayso marka waa arin islaamku uu ku dhiiri gelinaya jeclaysiinta diinta arrintani nasiixada labaad ee ay la bixinayaa waxa weeyaan asacyu asacyu fii islaaxi zawja gabadha laftigeeda in la wanaajiyo hadday dhacdaba qofkii lamaanihiisii ilaahay kusoo beegee meherku ugu dhacay inuu yahay midaan munaasib ahayn oo diintiisii ay daciif tahay ma haboona ugu horeyn in shaydaanka loo tuuro in shaydaanka loo tuuro ma habboona qofka bani aadamkii shar iyo khayrba uu leeyahy markaa qofkii alla kugu beegay meherku isugu kiin dhacay hadduu noqday qof qalloocan oo diintiisii liidato ilaahay waxaad ugu dhowaataa inaad badbaadiso hadday gabarh tahay iyo hadduu nin yahayba nebi ambiyada ka midoo zakariya la odhan jiray ayaa ilaahay markuu qur-aanka dhexdiisa kaga warramayay fii suurati alambiyaa wanaagyaasha uu sameeyey wuxuu uhi wa aslaxnaa lahu zawja waxaanu u suubinay oonu dib u habayn ugu samaynay xaaskiisii marka ilaahay baa addoommaha toobadda ka aqbala dibu habaynna ku sameeya marka dib u habayntaasi mid macno macnawiyaha iyo mid muuqaala labadaba way ahayd bay baylen culamaau tafsiir oo ma dhalays bay ahayd markaasuu ilaahay dhashii u furay culimada qaarkoodna waxay leeyihin way ku yaro kadeednaydoo nebiga islaantu way ku kululaydoo ilaahay baa u qaboojiyo si dhinkii ku dallacnaa ka dabciyey taasay noqotay islaam wanaagsan oo qabow idan markaa ilaahay baa wax islaaxiyee taa qudhigeeda dumar badan oo maaragtay raggoodu ay qalloocan yihiin baa markii ay ninka ishelaan ninkiiba uu noqday nin khushuucsanba war hebel sow kan isbedelay hebelkiiyow show heblaayo wanaagsan buu helay halka khayrka uu ka helay show ori wanaagsan jaadkii bay joojisay sigaarkii khamrigii dhaqan xumadii dumarkii uu dusdusayey waaba ninkii oo miirsadayba markaa sii waraysata show gabadh wanaagsan baa kusoo biirtay sidoo kale gabadhiina nin wanaagsan baa kusoo biiray marka arrintaasina waa baraarujin oo lama odhanaya un dee dadka mid wanaagsan ha la wada doonee intii la wanaajin karo ilaa qofka inta laga quusanaya in la wada wey nasiixada saddexaad aynu bixinaynaa waxa weeyaan ijcal ilbeyta makaana lidikri illaah gurigii waa inuu noqdaa guri ilaahay oo noqon guri shaydaan ka orinayo soomaad arag jiirku markuu meel isugu yimaado buli buu samaystaa meel isku jacburahoo caws badani uu ka buuxo oo dhalaha uu dhigto gurigii waa inaanu guri shaydaanku sidaa bulida u dhigtay noqonin ee guri ilaahay waa inuu noqdaa oo ilaahay lagu xuseeya subxaana wa tacaala nebigu wuxuu kala qaaday guryaha markaa wuxuu ihi guriga ilaahay lagu xusayo iyo guriga aan ilaahay lagu xusayn waxay isaga dhigan yihiin sidii qof dhintay iyo qof nool ayay isaga dhigan yihiin milu alxayi walmeyt qof qof dhintay iyo qof nool farqi intee leeg baa udhexeeya dee waa meel waa cid aan wax tar ka soo jeedin iyo qof nool oo dhaqdhaqaaqayaoo cid walba wax tari karaya marka muuqaalkaasuu leeyahay meel gurina waa guri kharaabada gurina waa guri nuuraya oo iftiimaya oo udgoon arrintaasina aad iyo aad bay muhiim u tahay xuska ilaahay waa inuu ku bataa marka xuska ilaahay badan yahay wehelkaa wehelka ehelkaas waa malaa'ig waa naxariis gurigii markaa khilaafka iyo khalkhalka iyo xayraanka ku yaraanaya gurigii ile shaytaan baa ka maqane haddii kale laba kelmadood ku heshiin maayaan dadka xaafadda isugu yimi jaarka oo dhan baa ka yaabaya duulduulkooda iyo sanqadhooda iyo qayladooda nasiixada afraadaynu bixinaynaa waxa weeye ijcaluu buyuutakum qibla gurigu waa inuu masjid yeeshaa masjid dadkeennii wanaagsanaa ee asxaabta ahaa guryahoodu masjid bay lahaa inagu masjidka xaafadun baynu masjid u naqaanaa guriga laftiisaa la rabaa inuu masjid yeesho inagu guryaha magacaynu ubixinaa soomaa kani waa fadhi kanina waa cunto kanina waa hurdo kanina waa hablaha kanina waa inamada kanina waa stor kanina waa masjid miyuu jiraa <coughs> ma jiro liiska kuma jiro maksin laydhaa kanina waa masjid bal waa arin u taalla xataa injineerada xagga dambeaynu ku sheegi doonaaye inuu injineerkii naqshada uu samaynayo balaanka uu ku daro halkaasina waa masjidkii xaafada ee jamaca salaadaha sunnaha laysku helayo lagu tukanayay dhaqankii asxaabtu sidaasuu ahaa asxaabiga la odhan jiray citbaan ibnu maalik nebigu u cawdo wuxuu ihi siba indhahaygii waa gabaabsi daadad baa mararka qaarkood ina kala dhex mara iyo masaajidkan tegayada waxaan kaa codsanayaa nebi maxamedow inaad guriga iigu soo tukato ood ii soo calaamadisa guriga meeshii masaajid noqon lahayd markaan jamaca gaari waayo iyo markaan salaadaha sunnaha tukan kari waayo nebigu wuu soo ambabaxay wuu soo kicitimayo wuu soo qastiyo halkii buu hi tusa halkiibuu ugu tukaday bartiibaa markaa laga dhigay masaajidkii ku dhex yaallay aqalka arrintaasina aad bay muhiim u tahay ilaahay baana wuxuu la hadlay reer banu israa'iil وأوحyna إlىa muسى وأkيihi أn تbwأa لqwmikmaa بmصra buyuuta واجcalوu buyuuتakم qiblaة وأqiimu الصلاaةa وbشir الmؤminiin masr marka degtaan buu ilaahay reer banu israa-iil ku yidhi halkaa gurye ka dhista guryahana qiblo ka dhigta macnaa guryahana masaajidda ka sameeya oo meel salaadu ka aloosantay guriga ha noqdo waayo dhibaatooyinka dadka soo mara iyo duruufaha ku yimaada halka lagu bogsiinayo lagu dejinaya waa saa sariirtoo keliya maaha haddii maanta warwari iyo walaac iyo duruufo iyo kadeed iyo faqri iyo wax bannaanka kusoo helay qofkii oo is gurigii ku fikir oo gurigii seexo oo gurigii ku naso ma nasan karayo wuxuunu noqonayaa gaadi taagan oo leewarka lahayo saliiddu saliidu ka dhammaanaysoo kale markuu sariirta tagu fikiro gaadhigaa leewarka la taagan intii hore wuu soconayay halkanna saasoo kaleu noqonaya laakiin marka aad guriga dhexdiisii ilaahay ku barid ee aad ku cibaadaysato ayaa wixii kaa degayaa yaa ayuha aladiina aamanu istaciinuu bisabri wasalaa nebigana calayhi salaatu wasalaam kaana idaa xasamahu amru salla markuu warwaro salaadunbuu tukan jiro waxa ayaa ka tegi jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa lagama maarmaana atarbiya aliimaaniya liahli lbeyt dadka xaafadda isugu yimi dee inaanay ku kala harin khayrka ah ay isjiidaan saa horebaa inusu soo sheegay oo qofba qofka uu ka awood badan yahay xagga khayrka uu jiido walaalkiisa kale ilaa ay isla jaan qaadaan odaygaa jiidaya islaanta islaanta odayga jiidaysa caruurtaa la jiidayaa martida timi baa la jiidayaa dabeetana dad isla jaan qaado saf keliya wadagalo ayay noqonayaan ee looma baahna mid habeenkii o dhan halkaa taaganoo salaad wada iyo mid habeenkii oo dhan qayilaya oo ag fadhiya iyo mid habeenkii o dhan huurinaya dadkii waa inay isku dhowaadaan dee dadkii meesha isugu yimid ee ehelka ahaa waa inay ilaahay xaggiisa wada jeedsadaan markaa tarbiya iimaaniya ayaa lagama maarmaana ah. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu duceeyeyoo ilaahay ha u naxariista buuhi nin habeenkii intuu salaad isu taagay xaaskiisiina toosiyey markaasay wada tukadeen ilaahay gabar ha u naxariisto inta habeenkii salaad isu taagtay ninkeediina salaadii u kicisay oo ay wada tukadeen macnaha rabaayadiibay wada qaateen labadooda ducadaasuu nebigu u duceeyey calayhi salaatu wasalaam carruurtiina waa la mid sidaa daraaddeed baa wixii khayreed wadda way kula wadayaan salaaddiibay kula wadayaan sadaqadaad bixinayso cilmigii sidaynu xagga dambe ku xusi doono nasiixada waxaa ka mida alihtimaam biاladkaari الsharciyati wasunani اlmutacaliqati biاlbuyuut dikriga shareecadeenu inoo dejisay ilaahay lagu xusayo iyo adkaarta iyo ducooyinka la akhriyay marka guriga la yimaado waa lagama maarmaan si aynu u nasan karno sacaadaynu baadi doonayn caalamka o dhami maanta cid heshiiyo cid weydaba sacaado nasasho iyo raaxada nolosha la raadinaya raaxadii nolosha wey tanaynu ka warramayna si gaara raaxadii guryaha marka dikrigaasi ayaa waxa lagu dadaalayaa adkaarta wardiga ka soo arooray waa wardi wardiga ka soo arooray nebi moxamed ee uu inoo jideeyey si gaarana guryaha ugu jideeyey wardigu wuu fara badany lagu hawlgalayaa rasuulku wuxuu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam xadiidkii muslim ku sugnaa ninkuu markuu gurigiisa galo uu bisinka ku galo bisinka marka uu ku galo shaydaanku waa ka hadhayaa marka uu raashinka bisinka u qabtana waxba lama cunayo caruurtiisii iyo cafaariddii kuwii uu watay baa wuxuu leeyahy caawa gurina ma haysano cashana ma haysano waayo ninkii bisin ku qabsaday uu xirsi xidhay xirsi xidhka ma taqaana soomaalidu waxay dhaha reerka ha loo xirsi xidho uu xirsi xidhay marka waxba ma hayno laakiin hadduu gurigii galo oo bisinkii aanu ku gelin oo raashinkii aanu bisinkii u qaban oo aanu bislaantii bisinkii u qabanin haye wuxuu ku leeya waryaaleen waar guri baynu haynaa maansha alla odhan maayo dee waa shaydaane eh? ille waa boobe eh? waxaynu haynaa cashana waynu haynaa dee labadaa kol hadduu isla helay de baciid iyo wax lala yaabana maaha inuu islaantiina la wadaago shaydaan ile ilaahay baa yihi washaarikum fi اlamwaali wاlwlaad la wadaagsa dadkiiyo dunyadaba shaydaanku siduu dadka ula wadaagsanaya dee waa kan markuu digrigii ka tegey halkanna uu ka soo dhexkacay waa dikriga sidoo kale marka uu qofku baxayo ee guriga uu kasii baxayo iyadana waa la mid oo nabigu calayhi salaatu wasalaam adkaar buu inoo jideeyey oo qofku uu leeyahy tawakaltu cala allahi laa xawla walaa quwata ila billaah markaasna wuxuu leeyahy xasbuka qad hudiita wa kufiita wa waqiit waa lagu ila ilaahay baa kugu filaaday ilaahay baa ku ilaaliyey ilaahay baa ku hanuuniyey xaggaasuu uga baydhaya shaydaan markaad soo gashay gurigana wuu kaa baydhay markii aad shaqo tagtayna waa adigan buufiyey ee madaaficdii nebiguina siiyey ku riday markaana wuu kaa hadhay bilaa shaydaan baati haddii kale isxambaar baati oo shaydaanku markaad soo gashayna wuu ku saaran yahay markaad sii socotana wuu ku saaran yahay nin waalan baa nin la sheekaysta wuxuu ku idhi maxaad ku qoslaysa wuxuu ihi waxaan ku qoslayaa dadkaasaa aniga waxa ii muuqanaya shaydaanno wada saarsaaran ninkii u jiman baa ku jira qofkuna markuu jimanka ku jiro jimankuu arkaa hadduu qofku jin arag yahay huwa musaab isaga laftiisuu jin ku jiraa oo inta badan qofka arkaa waa qof bukaanaho iyagu ay ku jiraan marka wuxuu leeyahy waxaan ku qoslayaa kaa afar shaydaan baa saaran kaana laba shaydaan baa saaran wallaahi hebel toban shaydaan baa saaran buu kuleeyahy waani waalano magaalada jooga ninkaa waa runtii ogow dadku waxay moodayaan inuu waalan yahay laakiin shaydaankii iska reebin wixii lagu buufinaya cayaanka ah shayaadiinta ayaanu akhriin marka dadka qaar waa waxba ma saara buui qaarna qaar waaweyn baa saaran buui waan arkayaa buui marka waxaanaan la qoslayay ee idinku moodaysaan inaan waalanahay waxyaabahaasaan dadkan kala kaankaanka ee magaalada isweydaaranaya ayuun baan anigu ku qoslayaabui idan arin cajiib oo jirta wey aadaabta waxaa ka mid a cadayga nebi maxamed oo af udgoonaa oo candhuuftiisu dawo ahayd ayaa gurigiisa markuu soo gala calayhi salaatu wasalaam ayuu cadayan jiray ayuu cadayan jiray labada qof rag iyo dumarba iyo qofka walaalkaayahee kugu garab tukanaya iyo qofka muslimkaa dhammaantiiba waa qof nadaafadana jecel udgoonku jeceliya muslimku dahaaradu jecelya wax alla wixii ur lahoo dhan qofka muslimkii wuu ka soo horjeedaa saa daraaddeed aadaabtay ka mid tahy nabigaana samayn jiray calayhi salaatu wasalaam ka waran hadduu markuu yimaado ninkii soo taksiimay oo jaadkii aada u soo cunay maanta biidhigii iyo sigaarkiina soo shiday sangeerkii iyo buurigiina uu ku tuuray islaantiisu maxay kala kulmaysa iyo ciyaalku de waa inay afka marmarooriyaan markuu odaygu la hadlayo odaygu ilaa waxbaa ka soo kabacaya ya Ehm, qolada jaadka cuntaa ah. macnaha waxuunaynu uga jeednaa inay iska daysaan baynu doonaynaa iyo buuriga idan halkaasi waa waxay ka mid yihiin dadka aan kala fogeyn karin isku soo dhaweynaya nasiixada waxaa ka mid a guriga in loogu dadaalo qur-aanka akhrintiisa siiba suuradda la idhaha suuratulbaqara innaga marka had iyo jeer casuumada la sameeyo ama gurya la dhiso ama meela la hagaajiyo wadaad baa loo yeedhaa waxaa la idhaha mijintaada soo qaado mawliidkaagana soo qaado soo ma mijinta aw soo qaado mawliidkana soo qaado mijintu dee meeshaba kuma jirto mawliidkuna ma jirin waktigii nabigaba calayhi salaatu wasalaam gadaal buu ahaa markuu nebi maxamed inoo jireeye waxa weey calayhi salaatu wasalaam in guriga lagu akriyo suurat lbaqara xadiidkii saxiixa ah muslim ku jiray guryihiina xabaala ka dhigina buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam guriga lagu akriyo suuradda la ydhaha suuratulbaqara waa ka cararaa shaydaanku yafiru min albayt aladii tuqra'u fiihi suurat lbaqara guriga lbaqara lagu akhriyo alboqra yidhahdaan soomaalidu magaciunba yala bedel suuratu lbaqara guriga lagu akriyo shaydaankaa ka carara shaydaan meeluu ka cararayna malag baa yimaada malaa'igtii naxariista imanaya hadduu shaydaan soo farfadhiistana malaa'igtii naxariistaa iska tegaya idan haddii adigu aanad aqoonin culimada dadka xufaada ah rag iyo dumarba ayaa kugu filan xataa haddii cid kale aad weydo cajaladaha qur-aanka sii daa ee suuraddaasi ay ku duubanta axaadiid dhowruu nebigu saa ku sheegay calayhi salaatu wasalaam suuraddu dee waxyaabo badan baa ku jira oo suuradda qur-aanka u dheer weyn aayadda ugu fadliga badanina way ku jirtaa laba aayadood oon meel kale laga helayna way ku jiraanba oo suuradda ugu dambeeyo oo nebigu uhi qofka habeenkii labadaa aayadood akhriya aamana arasuul iyo aayadda ka dambaysa way ku filan yihin buu nebigu uhi habeenkaa kol haddaad akhrido labadaa aayadood wayba kugu filan yihiinba shaydaankiibaa ilaahay kaaga kaafiyaya cibaadadiibay kugu filan yihiin waxaa ku jira fadaa'ilka faraha badan suuradda waa nasaa'ixa iyo talooyinka ayay ka mid tahay waxaa ka mida talooyinka tacliimu ahli اlbeyt gurigu waa inuu madarasad noqdaa oo guriga wax lagu kala macaashaa maadaam wakti dheer lagu qaadanayo goobtan waa arrin aynu runtii dayacnayn wadaad iyo warallaba wax inagu yar weeye guriga waa in casharo lagu kala faa'iidaystaa oo xiisad carruurta loo akhriyo xiisad loo akhriyo dumarka waxba haleeli waaye madbakha un ku jiraa xiisad loo akhriyo martida soo korodha cidda timaada ee marti ah xiisad la siiya intaa maba halee laba marka duruustaas waa ta dadka lagu badbaadinayo waxa uu leeyahay imaamkii la odhan jiray daxaak iyo muqaatilba xaqu calى lmuslimi an yucallima ahlahu min qaraabati wa ma imaa'ihi maa farada allahu calayhim wamaa nahaahum canh waxaa waajib ku ah qofka mas-uulka ah ehelkiisa iyo caruurtiisa iyo addoommaha uu leeyahy inuu baro wuxuu ilaahay ku waajib yeelay oo uu u diido wuxuu ilaahay u diiday cali bnu abi aalib wuxuu leeyahy callimuuhum waadibuuhum caruurta cilmiga baroo edbiya oo edbintii iyo casharadii baynu isu raacinayna marka waa inuu noqdaa gurigii madrasadaas waa inuu noqdaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka warramay ajri weynunu inuu leeyahy qofka addoontiisa intuu waxbaray oo edabteeda uu wanaajiyey xoreeyey markaa waxay culimmadu leeyihin de addoon baa la sheegay qofkii xorta ahaa ehelkaaga ha ka war ajri intee leeg baad ka helaysaa markaad waxbarto arrintaasina runtii aad iyo aad ayay noogu yar tahay imaam bukhaarina dee baabaa buu dhigtay hal yajcalu linnisaa yowm calaa xidda fi lcilm waa xadiidkiibuu markaa ishaarayaa bukhaari rasuulka sala allahu calayh wasalam dumarkaa usoo cawda waxay idhaahdeen raggunbaa muxaadaraadkaagii iyo wacdigaagii badsadee annagana maalin nasiib maalin buu nebigu siiyey calayhi salaatu wasalaam xaawalayda iyo dumarka muxaadaraadka iyo wacdiga iyo waanada uu siin jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam nasiixooyinka waxaa ka mid ah gurigu inuu yeesho maktabad islaamiya ah, maadaamay joogaan wiilal gabdho hooyooyin aabbo marti wax akhrii kara waxna dhegaysan karaa gurigu waa inuu yeesho maktabad guryaheenna way iska naadir baad odhan kartaa aad bay dumarka ugu dadaalayaan kani waa kabarkii kanina waa kii yaraa bifega la odhan jiray kan kalena waa kii weelka kan kalena waa dee waxyaalo noocaas oo brotocoolaad xaggaa laga soo waariday abaina dhex socda laakiin waa iska naadir inta aada aragto kanina waa maktabadii shalfis halkaasoo saddex khaanadood leh oo kutubtii lagu guray kutubtii diiniga ahayd oo marka masale yaro qaloocsanto ama la garan waayo lasoo baxo oo hooyo aababa hadday noo baadh masaladaa ah. ow hebel unbaa la raadinaya oo hebelkii oba laga yaaba magaalada baynu ka maqan yahay marka maktabad waa inay halkan kuu taallaa diinta ilaahay aad ka eegi karto wakhtigaaga qiimaha badan ee halkan aad ku nasanaysa aad daalacan karto lianna alkitaaba khayru jaliis kitaabku waxa weeye wax kula fadhiisto wehel kuu noqda waa ka ugu qaarisan waxaa laga yaabaa inaanad caajisin waxaa laga yaabaa adigoo akhriyaya qisas iyo masaa'il cajiiba intood aragto inaad qosasho ayaa laga yaabaa ama aada faraxdood nashaado hesho marka eh, waxay noqonayaan maktabadaas waxay noqonaysaa mid wax badan ka kooban oo kolba qofku dee inta uu kari karo ayaa uu soo urursan doonaa haddaan waxba akhrii karinna waxaa haboon inuu qeybtii dhagaystiga soo qaato oo maanta runtii aada iyo aada loo heli karayo mimariyadii baa la helayaa cajaladii baa la helayaa markaa wixii uu dhagaysan lahaa qof waayeelkii baa dhagaysanayo raggiiyo dumarkiiyo wax adiga kuu khaasoo laguu xulay waa inuu noqdaa isu kaa dhammaystiraya maanta cilmiga salaada iyo cilmiga soonka iyo cilmiga caqiidada iyo aadaabta iyo akhlaaqda iyo mowduucan aynu ka warramayno guryaha hagaajintooda iyo waxaasoo dhan markay duuban yihiin ee islaantii weynee loo geliyay dhagaha gashato ama rikoodhka agteeda ama cajaladaa muuqaalka ay ka dhagaysato dee intay hoohaa dadku guri lahaayeen amba gambar inta isugu fadhiistaan ay isu sheekayn lahaayeen ama telefoonkii heblaaye ay wadi lahayd aqoon buu qofkani kororsanayaa idan maktabad waa in la helaa guriga iyo meel cilmiga laga kororsado arrintaasina aad iyo aad bay muhiim u tahay adaabta waxaa ka mid a ah dacwatu saalixiina walakhyaari wa dalabati alcilmi liziyaarati fi lbeyt guriga dadka ku soo booqanaya inay noqdaan dad wanaagsan oo dhaqankii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii saalixiinta iyo salafkeenii aynu ku dayanayno ee hormuudka inoo ahaa dhinac walba dhaqankoodu wuxuu ahaa guryaha waxa loogu yeedhi jiray dadka qiimaha badan ee imaatinkooda malaa'igtu ay ku imanayso ee imaatinkooda aakhiro lagu xusuusanayo ee imaatinkooda ilaahay lagu xusuusanayo markaasaa rasuulka sal allahu alayhi wasalam iyo asxaabtiisa waxaa casuumi jiray ragga waxaa casuumi jiray hooyooyinka markaasaa la odhanaya gurigii heblaayo ayaa maanta laga soo qadaynaya gurigii heblaayo ayaa lagu soo tukanaya gurigii heblaayo ayaa qur-aan lagu soo akhriyaya lasoo booqanaya marka dadka saalixiinta inay guryaha yimaadaan waxaa laga yaabaa qofkan gurigiisii qof khayr liba inaanu imaninba oo culimadii iyo dadkii cibaadada badnaa iyo dadkii akhyaartahayo waayo qofkan inta aad uu kula fadhiyo saacaddu kula fadhiyaabaa laga yaabaa toban masale inaad ka faa'iido oo aad su-aasho waxaa laga yaabaa toban sheeko inuu ku siiyo qiimo badan oo noloshaada aad ku saxayso waa khayru jaliis waa kii nebigu xuse calayhi salaatu wasalaam qofka wanaagsan markaad la fadhido waxaad ka dhigan tahay qof cadar iibinaya qof la fadhiya ama udgoon baad ka heli ama in baabu ku siin ama waad ka iibsan kollayba waad istiraaxi uun kollayba waad ku istiraaxaysaa qofkaa ah. marka qofka wanaagsan waa inu soo booqdaa nebigana calayhi salaatu wasalaam marka loo yeedho ee la casuubo ee gurigaa wax ka cuno waxa uu odhan jiray wuu ducan jiray akala dacaamakum alabraar wa afdara cindakum asaa'imuun wa sallat calaykum almalaa'ika agtiinna ha ku afureen buu odhan jiray me akala dacaamakum abraar buu odhan jiray sooriyadiinna iyo raashinkiinna ha cunaan dadka alla yaqaanka ah ee samafalayaasha ilaahay ka cabsanaya raashinkiinna ha cuneen dadka soomanina agtiina ha ku afureen iyana waa dadkii wanaagsanaa malaa'igta ilaahayna ha idin ducayso dadkaa wanaagsani meeshay joogaan unbay dee malaa'igtuna joogtaa marka ducada nebiguba intanay ku urursanaydba idan haddii aad qiiq iyo qarmuun iyo qaylo dad haya soo urursato waadad qarxiba soo maaha dad qaylinaya oo qiiqiishidaya oo qayilaya oo xan iyo been iyo balaayadaa wada oo qabyaalad wada marka aad soo urursato qalbigaagu intee in leeg buu sii shaqayn karaya rag iyo dumar midkaa doonaysa ahaw rag iyo dumar halka ay ka qalloocanayso way tarbiyadu marka dhaqanka wanaagsan bay taasina ayay iyaduna ka mid tahay aadaabta waxaa ka mid ah guryaha iyo siday ku islaaxayaan qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay ka warrameen aadaabulbuyuut guryaha sida loogu wada noolaanayo iyo sida laysu soo booqanayo axkaamtaa waa in la baraa dumarka iyo caruurta iyo martida iyo bulshada wax dhexdooda macruufka ah waa inay noqota sida had iyo jeer nidaamyadan gaalada imika ay yidhaahdaan reer magaalku waa lagu horumaraa waa xadaarad siday dadku isaga wada barteen ay ula qabsadeen sidaasi ka muhiimsan oo ka horraysaynu doonaynaa in loo barto waxaa ka mid a maal qofkii marka uu guri yimaado dee gurigii waa lagu tukanayaa nabigu wuxuu inoo jidiyey calayhi salaatu wasalaam salaadaha sunnaha marka la tukanayo ama faralkiiba masaajidka jamciisii la waayo ama roobo jiro ee cudurdaar yimaado yaa tukinaya dadka rasuulku wuxuu inoo jidiyey calayhi salaatu wasalaam saaxibuulbeyt qofka guriga mas-uulka ka ahi ee ragga ahi inuu dadka tukiyo haddii dumar ay yihiin dee dumarku ragga tukin maayaan haddii isagii aanu tukin karayninna dee waa inuu cid u wakiishaa mas-uuliyaddaa isagaa leh waxaa aadaabtii ka mid ah Ehm, siduu qur-aankeena kariimkaa ilaahay ku caddeeyey istidaankii istidaan intee oo aayadood baa ka warramaya suuratu nuur iyo akhri aadaab listidaan macnaha inuu qofkii gurigii marka u yimaado gurigii garaaco ma soo gala assalaamu calaykum albaabkii dhinac uga joogsado intee oo aadaaba wey haddii la yidhaahdo iska noqo de sidaa qur-aanka ilaahay uu ku caddeeyey waanu iska noqdaa oo aanu dagaalamin cadhoonin xiisad kala keenin marka suuradaha aynu akrinay suurat laxzaab iyo suuratu nuur iyo mawaadiicda aadaabta aad bay uga warramayaane waa in loo akhriyaa dadka iyo caruurta guriga ku nool oo salaamtii ay bartaan oo ma soo galaa iyo eh, fasax weydiisigii meesha yimaadaan si akhlaaqiyaadkii ay u asturnaadaan iyo cawradii akhlaaqiyaadkiina u hagaagaan waxaa nabigu noo jidiyay calayhi salaatu wasalaam taxriimu liطilaaci fii buyuuti اlaakhariina bigayri idnihim in guri cid kale leedahay aanad eegin iminka masaajidka haddaad halkaa ka marayso masaajidku waa meel ummadii u furan laakiin guriga daaqadaasi furanta ama meel daloosho leh xaaraan buu nebigu ka dhigay inaad halkaa ka khaawisto oo aad halkaa ka cigto waa shaqo ciyaal edab daran shaqadood weeye nin baa halkaa ka soo eegay nebiga albaabka jeexjeexiisa mudac buu qaatay mudac mudac ma taqaanaa ama murjinkaasuu qaatay uu u dhukusay si uu isha uga rido dabeetana uu ka dhaqaaqay haddaanu dhaqaaqi lahayn buu leeyahy isha waan ka ridi lahaa ishani waa hadub ishani waxay ahayd weerar bay ahayd marka waa in dadka la baraa la ydhaha marka aad guri furan aragto daaqad furan aragto meel daloosho aragto ha eegin waa ina mujtamacu taa isku ogyihiin ilaa waxaa halkan uuga dhacayaa waa maxay waa cawro cawro ayuu eegayaa cid baa halkan ku asturan waxaa guryaha aadaabtoodii ka mida gabadha haddii la furo inaanay gurigii ka bixin waa axkaamtii guryaha oo u baahan in ehelkii la baro rag iyo dumarba gabadh baa la furay qur-aanku wuxuu leeyahy gurigayay ka bixin iyadana yaan laga saarin halkaa ha ku ciddo tirsato sir weyn baa ku jirta ninkii iyo gabadhii markay muddo yaro kala maqnaadaan ayaamo iyadu way u xiisoonaysa isaguna wuu xiisoonaya kadibna waa laysu soo xoqanaya iyadii waaba qiil bay raadinaysa sida qiil buu raadinaya soo maa markaa isaga wuxuu le wallahi mid baan furay sidanaan idhi waan cadhaystaa way qasabto xasu akriyaya iyadiina waxay leedahay waa runtiiya caynkaasu ahaa hadduu runtii ahaa maxaad u kaliftay kow kadibna meel dhow ha iska soo qabsadaan baa laleeyay meel dhow ha iskala qabsadaan laa tadrii lacala allaha yuxdiu bacda dalika amra ilaahay baa wuxuu leeyay waxba ma ogin qof yahowe ilaahay baa jacayl buu soo cusboonaysiin karaa waa inay meel dhow iska helaan laa tukhrijuuhuna min buyuutihina walaa yakhrujna ilaa an yaatiina bifaaxishatin mubayina iyaguna guriga lagu furayay ka bixin yaan laga saarin oon laga eryin halkaa ciddada ha ku dhammaysato soomaalidana maxay dhahaan markay ka warramayaan gabadha la furay yaa gabadh la furay fadhi ula mar haddii la furay ta ugu horraysa saaxiibadaheedii xayraankahayd baa leenaha sika daa meesha iskaga dhaqaaji raxmadi furan gabadh la furay fadhi ula ka bood ayay odhanaysa waxaa laga yaabaa ninka qoladiisi inay idhaahdaan sawtaanu ku furnay maxaa ku fadhiisiiyey waxaasoo dham waa dhaqanka aan islaamiga ahayn wey aadaabta ka mid sidaa ilaahay qur-aanka uu ku sheegay aadaabtii waxaa ka mid a ah, haddii ay cara timaado aagbaderasha inay iman karto oo ninku gurigii intuu halkan ka taga meesha dhinacaa kale uu tegi karo qur-aankaaba fasaxay xataa haddii duruuftu keento inuu guriga laftiisa gabadha uga tegi karo cadho walaal waa la bariyaa labadii qof way isku dhaceen soo maha ninkiiiyo gabadhii intii gacaniba iman lahayd wuu aag bedelan karaa iyadiina markaa way naxaysaa odaygii waxaan mudaharaadka inta lee ku kalifay wallaahi waa wax weyn bee leeday way baadi doonaysaa telefoone ka dabadiraysa isna wuu miyirsanaya uu soo noqonayaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam xaasaskiisii ayay isku xanaaqeen sagaal iyo labaatan cishuu ka maqnaaba oo maqsin gaara iska degay rasuulku sala allahu calayhi wasalam wax sharcigu yahay wey aadaabta waxaa ka mid oo laga yaabaa in badanoo ka mida in aadaama qalba inuu nabigeennu diiday calayhi salaatu wasalaam rasuulula mucadam in guriga dushiisa la seexdo gurigu hadduu shub yahay ama saqaf yahay dushiisa la seexdo uu diiday waa aadaabulbuyuut bay ka midta oo saqafkaa aada seexato haddaanu lahayn gidaar ku wareegsan ee diintu waa naxariis dadkay u turaysaa si aanay dadku halaagsamin marka nahyi baa ku soo arooray man baata calaa dahri beytin laysa lahu xijaar faqad bari'at minhu dimma xadiidkii sunan kusugnaa saxiixa qofka meel saqafahoo aan dayr celiye hadduu soo dhaco lahayn qofka halkaa seexda magantii ilaahay kuma jiro ninkaas qofkaas rag iyo dumar mid kasta aada waayo halaag buu u yaallaa waxaa laga yaabaa intuu salalo inuu ka boodaba oo toban mitir intuu ka soo boodo halkaa afka goostuu dhinto dadka qaarkood baa hurdo xun soo oo islaba rogayo islaba rogayo islaba rogayo sagxaddu soo taabanayaa saqafka saruu soo dhacaya marka diintu waxay ilaalinaysaa qofka xayawaanka aadaabta guryaha waxaa ka mid ah inaynu garanno xayawaanada inala joogi kara guryaha iyo kuwa kale gaaladu maxay ku soo urursadaan guryaha xayawaanka keebay keenaan dee aybay keenayaan ayba halkan u fadhiyooo waxbuu siinayaayoo raashin gaara buu uga soo iibinayaa subermarketka oo habeenkii halka aada adugu salaada subax u socoto isagu salaad ma yaqaanee aygaasuu kaadi geynaya kaadi ayuu geynaya halka uu saxarada dhigaabuu bac kusoo ridaya dhasbiinku geynaya markuu ilaahay diidaa shaydaanku ay u cabiidiyey marka inagu aygaa ma haysanayno aygaas agteenna joogi maayo mar hadday guri tahay eh, nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa ka digay geydhkiibarna kuu noqon maayo geydhka ku ilaalin maayo tuugna kaa eri maayo ama kambani ahaw ama sharkad ahaw ama shaksi ahaw ayga waa ka ilaalinaynaa guriga malaaigta naxariistuna ma imanayso bisadaha laakiin joogi karaya bisadaha ayaa joogi karaya oo nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu ka warramayey sida uu tilmaamaya xadiidkii saxiix ahaa ee abaaqataata waxay ka cabbi jireen biyaha iyo xataa biyaha ay cabbaan iyo weelka ay wax ka cabbaan baa laga daba cabbi jiroon wax dhiba loo arki jirin waanu sababeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa min adawaafiina waadawaafaati calaykum waa xayawaanada markaas alifka ah ee wanaagsan ee bisaduhu ee markaa nafcigana leh sida jiirarka iyo wixii la mida ah, masaska iyo waxaasay maaragtay ayay cunayaan oo ka baxsanayaan saacad baynu wadna imika mawduucuna kolle waa kala baran yahay waxaan rajaynayaa si aydaan u daalin deg degna nooga noqon aawa caawadeeda jimcahankiisa haddii alla qadaro inaynu dhammaystirana insha allahu dhegaysiga wanaagsan waa ku mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu نزرع قيما